waajib ku yahay ina asalaata kaanat cala lmu'miniina kitaaba mawquuta waa la waqtiyeeyey oo waqti loo sameeyey mawquut yani la waqtiyeeyey oo waqti loo sameeyey wey wax waajib ah oo waqti loo sameeyey weeyaan salaadu sidaa daraaddeed arrin sahlan ma aha salaada in waqtigeeda laga saaraa ama markaa waxa weeye cudurdaar ha la sheegto ama yaan la sheeganin nas cad ama maarata arrin xukun culamaduna ay caddaysay ayuunbaa salaada waktigeedii looga saari karaayoo qayaxan laakiin salaad waliba wakti bay leedaho in waktigeedaa loo ilaaliyaa muhim weeye arrin markaa aada iyo aada loo adkaynayo wey haddaba salaadihii shanta ahaa dee mid waliba wakti bay leedahay iyagiiba markaa awqaadoodii ka warramaya wuxuu hi asalaatu almafruudatu khamsun salaada ma asalawaat lmafruudaat asalaat lmafruuda salaada la farad yeelay ee faraaidda ihi shan salaadood weeyi shantaasunbaa markaa salaadaha waajibkii ay yihiin ee far fardu caynka ah qof walba faradka ku ah oo mukalaf ta koowaad waa aلظuhru ay salaat الظuhri waqtiga duhurka oo marka ay qoraxdu waxa weeye iftiinkeedu adkaado ee samada bartankeeda ay sidaa uga isho uga ilato ayaa duhr waktigaasaa la samada cirig bartankeeda ay qoraxdu taagan tahay ayaa duhr la yidhahda ama waqti ahira waktigaa dahirada salaadeedii markaa duhrigani waa waktigaasi waqtigaasi salaadiisii weeyita koobaad wa walu waqtihaa waqtigeedu wuxuu ka bilaabmaa zawaalu shamsi waqtigeeda ugu horeeya ee la tukan karaa waa marka qoraxdu ay iilato ay u iilato xaggii qorax dhaca galbeedka wa aakhiruhu aakhirkiisuna idaa saara dilu ashayi milahu ama kuli shayin milahu wax walba harkiisu markuu isagoo kala noqdo bacda dili zawaali harkii zawaalka marka laga reebo harkaa zawaalka uu ku magacaabay waa kaynu ku magacaabi jirnay il stiwa waana tasmiyadiisa ama magaciisa sii markaa xeel dheer sii markaa waxawey saxsani waa in il stiwa la yidhaahdo stiwana waynu garanaynaayo waa maxay waa inay cadeedu bar tamaha ay joogsato weeyaan istiwaagii jaak la khayr markaa dhil waa markii qoraxdu ay bartanka taagnayd harkii jiray waynagi sheegnay in manaadiqdu ay kala duwan yihiin oo laga yaabo manaadiqda iyo awqaadda lafteedu meelaha dhulbaruhu maro waxaa laga yaabaa sanadka badankiisa ama gebi ahaanba markay samocada qoraxdu bartanka istaagta harku inuu baabao markaa qolyahaasi iyagu wax dhillistiwa la yidhaa ma yeelanayaan laakiin bartamihii dhulka dadkii ama waqooyi ka xigay ama koonfur ka xigay kolba sida ay bartamihii dhulka uga sii fogaadaan iyo kolba haddana waktiga ay ku jiraan jiilaal iyo xagaa ayaa saameyn ku yeelanaya oo marna qoraxdii ag waxa weeye qoladi qolyihii waqooyiga jiray markii ay noqoto jiilaalka oo kale dee qoraxdii xaggaa koonfurta dhulka ayay maraysa marka iyagii sidaasoo kale ka noqonaysaayo way ka qalloocsanaysaa markii ay bartanka taagan tahay iyagii harbay yeelanayaan xaggaa u baxaya laga yaabana in waktiyada qaarkood intuu sooba yar weecdo oo waxa weeyaan xaggii markaa qorax ka soo baxa uu markaa usoo janjeersado kaa markaa xisaabta laguma darayo harka noocaasi markii cadadu ay bartinka taagnayd jiray xisaabta waa laga reebaya kaa haddaba markaad ka reebto intii ka ziyaaday hadday shaygii leekaato markaasaa waktigii duurka waktigiisa ugu dambeeyey uu yahay walcasru casrigiina waa awalu waqti walcasru markaa salawaat mafruudatu khamsun hiya baynu haddaad aلظuhrda ka bedesha khamsuntiina waa caadi aلظuhr ظuhr weeyi salaadihii shanta ahaa wاlcasru casrkii weeyi wa awalu waqtiha ziyaadaةu calىa dili اlmili wa awalu waqtiha waqtigeeda halka ugu horeysaa aلziyaadaةu waa in ay wax ka kordhaan alaa calaa dili اlmili wax walba harkiisa la mid noqoshadii uu la mid noqonayey waa inay wax ku biiraan markay wax ku biiraan ayaa casarkii uu soo galay marka waad arkaysaa kullay safiinihiina waynu kusoo aragnay ziyaadada waanaynu yar ishaarnay imaam shaafici hadalkiisana way ku jirtaa ziyaadadaasi faidaa zaada bacda daalika markii uu ziyaado harhkii markii uu shay walba harhkiisu leekaaday marka uu ziyaado oo uu ka bato ayaa waqtigii casarku soo galay waxaa daba laysweydiinayaa ziyaadadani in ziyaadadan iyadu maxay ka tirsan tahay ma waktigii casarkay ku jirtaa mise waktigii duhurkay ku jirtaa mise labaday udhaxaysa idan markuu ziyaado ayaa waktigii soo galay baa la yidhi intan hadaba ziyaadada ah iyada xaggaynu ku darnaa markaa sida saxda ahee culamada madhabku ay ictimaadeen waxba ziyaadadani shardi ma ziyaadadani waxa uu loo shardiyayaa keliya si loo hubsado inuu waktigii soo galay wailaa kolba haddii shay walba harkiisu isagii u leekaaday waktigii duhurka aakhirkiisii ayaa taagan tahay iyo waktigii casarka bilowgiisii oo laxdadaas ayaa duhurkiina baxay casarkiina soo galay deetana kii alaykum calaykum yidhi ee salaad duhur ka baxayey iyo kii allaahu akbar yidhi ee casar gelayay labada mid waliba kaasina waktigii duhurku ka baxay kana waktigii casarka ayuu xidhay markaa ziyaadada lafteedu waxay ka mid tahay min waqti alcasri waqtigii casarka ayay iyada lafteedu ka mid tahay barzakh u dhaxeeyo aan labada midna ahayn ma aha waakhiruhu fi اlاkhtiyaari ilaa dili اlmilayni wa fi اljawaazi ilaa guruub الshamsi halkuu ku dhammaadaa waqtiga casarku wa aakhiruhu aakhirkiisu fi اlاkhtiyaari sida la dooranayo ama fii waqti ama aakhiru waqti الاkhtiyaar waqtiga mukhtaarka ah ee la doortay inaan casarka la dhaafinin aakhirkiisu ilaa dili اlmilayni waa ilaa harku uu shay walba labadii leekaanayo uu ku labilaabmayo wa fi ljawaazi markaynu xagga banaanida uun ka eegnana ilaa guruubi الshamsi waa ilaa inta ay qoraxdu ka dhacayso wuxuu leeyahy sheekhu aakhirkii waqtiga casarku labuu u kala qaybsamaya aakhiru waqti اlikhtiyaar waqtigii la doortay aakhirkiisa iyo aakhiru waqti اljawaaz waqtigii ay iska banaanayd yaanu mid la doortayba noqonaya lakin ay iska banaanayd in casarka la tukado aakhirkiisa marka haddaynu xagga doorashada eegna ikhtiyaarka waa ilaa shay walba harkiisu uu labadii leekaanayo hadduu labadii leekaano shay walba harkiisu waxa kaa baxay waktigii mukhtaarka ah ee la doortay uu kaa baxay waxa ku haray waqtuljawaas waqti iska banaan laakiin sidii mukhtaarka ahayd fiicnayd waad seegtay kaana waxaa kasii horeeya waqtulafdaliya waqtigii uguba fadliga badnaayo waa in xagga hore laga tukado salaada marka waqtufadiliya waa xagga hore waqtulikhtiyaarkiina waa ilaa shay walba harkiisii uu labadii leekaanayo hadii shay walba harkiisii uu labadii leekaado waqtigii casarku ma bixinoo casarkii qala kaamuu noqon madhabka shaafici hase ahaatee sidii fiicnayd iyaad markaa khilaaftay kadibna waqti markaa iska banaan ayaa halkaa hadana waxa weya ku bilaabmaya oo aan la karaahiyeysan haddaanay qoraxdu casaan haddii qoraxdu ay casaato isaga laftiisu waa waqti jawaaz waa waqti salaadii in la tukada ay banaan tahay laakiin waa waqtu karaaho oo waa laga fiican yaha waa la karaahiyeystaa inaad waqtigaas salaadda dib ugu dhigto intan ka horeysa aanay qoraxdu casaan walow milaynkii ama labalaabkii harku haba gaadhe kol haddaan cadaadii casaanin karaaha ma jirto sidii fiicneyd baad ka tagtay laakiin lama karaahiyeysto inaad dib ugu dhigto haddii se ay casaato waktigii la karaahiyeysanayay in salaada dib loogu dhigo iyaad ku dhacda oo isa kaa ansaaysa wuxuu kaasi ku dhamaanaya ilaa intay qoraxdu dhacayso intay qoraxdii dhacdo ayuunbu casarkii baxay qoraxdii haddii wax uuni ka soo jeedo haba yaraade e salaadii casar way joogtaa dee qoraxda badankeedii uu qarsoomayba oo in yari ay sii muuqato waxaynu leenahay weli waktigii casarku ma wada bixina wuu jiraa wa awalu waqtiha ziyaadatu calaa dili اmili wa aakhiruhu aakhirku fi اkhtiyaari xagga doorashada markaynu eegno waqtigii yani mukhtaarka ahaa ilaa dili اmilayni waa ilaa iyo labanlaab harku u gaadhay wa fi ljawaazi ilaa guruubi الshamsi xagga banaanida markaynu ka eegnana waa ilaa inta ay ka dhacayso wlmagribu salaadihii shanta ahaa waxaa ka mid a magribkii ama salaadihii faralka ahaa waa duhr iyo casr iyo magrib waa waqtuha magribka waqtigeedu waaxidun waaba waqti keliya uuno wax qayb qaybsama maaha waqtu ikhtiyaariyo waqtuljawaaz u kala qaybsama wa huwa guruubu shamsi waa qorax dhaca markii cadadu ay dhacdo wada qarsoonaato yaa magribkii joogaa iyadu markaa ma kala lahaa wakti la odhanayo waqtulikhtiyaar iyo iyo waqtuljawaas gebigeeduba halkaa wakti bay leedahay maxaa jibriil alayhi salaam nabiga markuu awqaadda salaada barayey salaada maqrib labadii maalmoodba salaadaha kale marna agga hore ka tukanay marna agga dambe salaada maqrib labadii maalmoodba isku hal wakti unbuu tukaday markaa waxaa laga qaatay in salaadani ay wakti keliya leedahay waktigeedaasina markaa qoraxdu dhacdo waxaa markaa halkan aniga igu sii qoran waakhiruhu idaa qaaba shafaq اlaxmar kitaabka ka mid maaha ciddan soo daabacday ma garanaya halkay kaga soo dareen ah shuruuxda ka soo qaadeen laakiin kitaabka matn abi shujaac waakhiruhu idaa qaaba shafaq اlaxmar ka mid maaha marka waa ka masaxaysa kitaabka kutubta culamadu de waa hadalkoodii hadalkooda in sidiisii loo ilaaliyo weeyaan wax kitaabka ka mid in lagu soo daraa oo laga dhiga hadalkii sheekhu xaaraan weeye arrin banaan ma aha waayo sheekhiibaad waxaad hadalkiisii ka dhigaysaa wax aanu odhanin kaa qoryaha wax soo daabacayaa inay aada wax isaga hubiyaan wey aakhiru idaa qaaba shafaq laxmer wax saxa maaha waxaan filaya daar lminhaaj waxaa ku qoran wa bimiqdaari soo ma wa bimiqdaari maa yuadinu wayatawadau wayasturu lcawrata wayusalli soo intaa maaha ya wayuqiimu salaata wayusalli khamsa ragcaad iyaguna ku dareen iyaga laftooda waxaa filayaa khamsa ragcaadaas inaanay kitaabka ka mid ahay waa in markaa waxa wa bimiqdaari intaas markaa nusakda qaarkood bay dhacday nuskda matniga abi shujaacu wa waqtuhaa waaxidu wahuwa guruub shamsi bay isla ogoshahay nusakdii maktuudka ahde kitaabka nuskhooyinka qaarkood baa waxay ku darayaan wa bimiqdaari maa yuadinu soo iyo iyadoo markaa jiraysa ilaa qadarka inta laga qofkii adimayo uu haddana caqiimayo cawradiisana uu asturayo uu weysaysanayo si guudna uu ahaaro qaadanayo buu ujeedaaye salaadiina uu oogayo uu markaa tukanayo markaa salaaddii maqrib waqtigeedu waa mid quro oo waa markii qoraxdu dhacdo iyo haddana waxaan u waa ilaa inta gebigiisu wuxuu ku eg yahay markii qoraxdu dhacdo inta uu qofkii addimayo ee u aqiimayo ee dhar wixii u baahnaa inuu xidho u xidhanayo yasturu lcawra bay iyada lafteeda ka cabiraan lakin waxaa la yidhi satrulcawruhu keliya un lama doonaye dharkii da qofku u baahnaa cumaamada xidhashadeedi ataa way soo gelaysaa walow yaanay satrulcawraba noqonin dharkii salaada u baahnayd ee qofku de u xidhan jiray salaada u xidhanayay inta uu xidhanayo una weysaysanayo ama u tahaaro qaadanayo ytawada buu ka cabiray ayay maaratay sidaas ziyaadadaasi iyo tawada baa ku jirta lakin yataaharun baa loo jeeda ahaaro qaadanayo iyo inta uu haddana salaadii markaa oogayo salaadii tukanayo salaaduu tukanayo waa saddexdii ragcadoodee magribka iyo labadii ragcadood ee sunaha ahaayee ka dambeeyey waa imse ragcadood halkaas shan ragcadood wey culamada qaarkoodna waxay kusii daraan iyo labadii ragcadood ka horeeyey maqribka oo iyaguna madhabka sunna ku ah waa imse halkaas toddobadaa ragcadood waa intaa salaada maqrib waktigeedu markaa de waa halis wey salaadda waa in waktigeeda waa in la dedejiyo salaada maqrib salaada maqrib waa in la dedejiyo xataa culamada yidhaahda salaada maqrib waktigeedu dheer dheeriyo waa ilaa inta shafaqulaxmarku uu tegayo waynu sheegi doonaa iyaga laftoodu waa hala dedejiyey salaada maqrib imaam shaafici qowlkiisa jadiidkii waa sidaa waktiguna intaa ku egyahay waana imaamu maalik laftiisana madhabkiisa wey intaasaa waktiga maqribku uu ku egyahay shaafici intii aanu masar tegin madhabkiisu wuxuu ahaa in salaada maqrib waqtigeedu uu ballaarhan yahayo xadiidkii cabdillahi bn camr bn caas maa lam yagib ishafaq اlaxmaq salaada maqrib waqtigeedu wuu sii jirayaa maa lam yagib ishafaqu inta aanu casaanka qoraxda ka dambeeya aanu dhicin marka wax saacad ku dhow baa laga yaabaa inay noqoto intaanu casaankaasi baabi'in waqtigii salaada maqrib wuu jiraa waa qowlkii qadiimka ahaa ee shaafici culamadii madhabku axaadiista qowlkaasi uu leeyahay daraaddeed iyagoo eegaya waxay yidhaahdeen kaasaa muctamada qowlkaa qadiimka ah ee imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu leeyahay iyaa muctamada bay yidhahdeen aimadii madhabka ee markaa waxa weeye dee loo daba fadhiyay madhabka iyo kala rajaxaadda aqwaashiisa marka waxay doortay waxay ka tahay masaa'il qaarkood ay toddobiyo toban masale ku sheegaan qaarkoodna ay wax ku daraanba oo qowlkii shaafici uu ka noqday la qaatay kii uu u noqday ee uu markii dambe isagu ku tegeyna laga tegayoo la qaadan waaye bay ka mid tahay masaladanaa ka mid marka waxaa la qaatay qowlka axaadiista daahirkeeduu sheegaye odhanaya waa inta aan casaankaasi dhicin laakiin qowlkaa laftiisa haddaynu ku socon saynu sheegaynayo in hore salaada maqrib laga tukado ayaa muhiima culimada qaarkood marka hadda waxay sheegeen shaafici qowlkiisa jadiidka ah laftiisana in laga helay qowlkaa laftiisa inuu ilaa shafaqu intuu dhacayo uu yahay qadiim keliya uun maahe xataa markii uu masar joogayna qowlkaa wuu ku tegey ba markaa waxay noqonaysaa jadiidku inuu iskhilaafsan yahay isaga laftiisu oo jadiidkii laba qowl uu imaamku leeyahay madhabkiisii jadiidka ah inuu laba qowl yahayo qowlna uu odhanayo waktigu waaba intaasun waa cidhiidi midna u odhanaya waa muwasaco waa ballaaran yahayo waa inta casaanku uu dhammaanayo kaasaana madhabka u oo fadwada lagu salaynaya wlcishaau salaadii cishaai wa awalu waqtihaa waqtigeeda bilowgeedu waa idaa gaaba shafaqu laxmaru shafaqa ama midabka lownkaa casi marka uu qarsoomo ayaa cishaai soo galay wa aakhiruhu fi اlاkhtiyaari ilى ثuluث الlayli wa fi اljawaazi ilى طuluuci اlfajr الthaani haddaba ishaa'igu isna waqtulikhtiyaar iyo waqtuljawaasba wuu leeyahay wa aakhiruhu aakhirkiisu filikhtiyaari markaynu ka eegno xagga waktiga la dooranayo ilaa hulusi leyli habeenka markii saddex qaybood loo qaybiyo qaybta hore weeyaan waktiga la dooranaya haddii waktigaa hore dhammaado waktigii mukhtaarka ahaa ee la jeclaa ee la doortay waa baxay waktigii la doortay wuu baxay bay noqonaysaa maxaa ku hadhay markaa waqtuljawaaz baa ku hadhay waqtigii salaadu iska banaanayd laakiin de waxa wey aan la dooranin ee in loo debdhigo aan la jeclaysan waana kee wa fi ljawaazi markaynu xagga baahida banaanida ka eegno waa ilaa uluuci اlfajri الthaani ilaa inta waaga dambe ee salaada subax ku soo gashaa uu dilaacayo marka salaadii cishaay waxay soo gelaysaa markii casaankaa qoraxda ka dambeeya uu baabao oo caddaan isu bedelo ayaa waxaa soo galay waqtigii salaadii cishaay meelaha qaarkood waxaa dhacda waddamada yurub oo kale qaarkood inaan casaankaasi baabi'inba sida casaankii ay ugu jiraan ayuunbuu haddana casaankii salaada subax halkaa ka soo muuqdaa cadeeddii baa ka fog oo xaggaaha ka maraysa deetana markii ay dhacdo casaankii oon xaggan weli ka dhammaan ayuu kii subaxna xaggan ka soo muuqanaya markaa cishaaigii me culamada xanafiyada qaarkood oo la weydiiyey waxay yidhaahdeen way dhacday salaadii cishaay laakiin shaaficiyadu ma ma ridayaan ma dhacaysa waxaa la samaynayaa waa loo qadaraya waa loo qadarayaa oo dhulalka ka ugu soo dhow ee waqti wakti cishaaileh ayay ka qiyaas qaadanayaanoo qiyaastaa ayay ku soconayaan saasu markaa waktigii cishaaga kusoo gelaya kadibna waktigiisu waa muwasac waa wakti ballaaran waxaanu kala qaybsamaya waqtulkhtiyaar iyo waqtuljawaaz waqtulikhtiyaarkii waa ilaa inta habeenkii saddex meelood oo meeli ay tegayso intaaso dhan waqtulikhtiyaar wey haddii saddexdii meelood marka habeenka loo qaybo meel ahaani tagto waqtulikhtiyaarkii baa dhammaaday ilaa tobanka oo kale ay noqonaysa tobanka habeeni ayaa waqtul waqtulikhtiyaarkii ku go-aya waxaa hadhaya markaa waqtuljawaaz waa ilaa goorma waa ilaa salaada subax waqtuljawaaski horena waxaynu u yar ishaarnay shaaficiyinu arrintan aada u adkeeyeyba oo imaamu shaafici uu leeyahay haddii habeenkii saddex meelood ow maali tagto qofkaas salaaddii cishaa inay seegtay un baaban baan u arka qofay salaaddii cishaa seegtay iyaanu arkaa qofka salaadii dib dhigay ilaa habeenkii saddex meelood meeloodow meeli ay ka tagtay markaa in aada loogu baraarugo oo salaada cishaa in la qadimo ayaa muhiim wsubxu salaadihii shantaa salaadii subax baa iyana kamida ah, wa awalu waqtihaa uluucu lfajri اthaani iyadoo waqtigeedu wuxuu ka bilaabmaa markii waaga dambe uu dilaaco markaa waa hore oo waxaa jiraya ama fajri hore oo kaadib la yidhaah baa jira oo waktiyada qaarkood la arko iftiin baa markaa xaggaa bariga laga arkaya iftiinkaasi markaa cirka ayuu sare u fananayaa ma baahayo markaa kaa sidaa u fananaya ee aan baahayni kii salaada subax kusoo gelaysay maaha kolkuu waxoogaa jira baan u baaba-aayo madow baa ka dambeeya kadib baa haddana kan kale ee markaa ufuqa ama de waxa weeye banaankaa kuu muuqanaya sidaa ugu baahaya uu markaa isaguna soo dilaacayo soo muuqanaya kaasaa salaaddii subax markaa kusoo gelaysa wa aakhiruhu fi اlاkhtiyaari ilى اlsfaar waktiga aakhirkiisu wuxuu ka leeyahay waqt اlاkhtiyaar iyo waqt اljawaaz haddaynu xaggii ikhtiyaarka ka eegno waa ila اlsfaar ilaa inta waagu caddaanayo oo dhulku uu caddaanayo iftiimayo wax la kala arkayo marka haddii u iftiimo waqtulikhtiyaarki uu kaa dhamaaday wey wa fi ljawaazi xagga banaanida markaynu ka eegno waa ilaa uluuci الshamsi ilaa inta qoraxdu ay soo baxayso ilaa intay qoraxdu soo baxayso oo wax qoraxdii kamida la arkayo inay soo wada baxdaa khasab maaha wax kamidaba hadii la arko waqtigii salaada subax wuu baxay casarkii isaga waxaynu lahayn haddii wax qoraxdii kamidihii uu soo jeedo casarkii wuu joogaayo muu bixin laakiin subax waxay odhanayna haddii waxba qoraxdii wax kamidiiba uu soo muuqdo salaadii subax way ku dhaaftay oo way baxday oo qalla isu bedeshay marka waxay hahdaan min qursi shamsi had iyo jeer waxaa xukunka la siiyaa kolba inta muuqata uun qoraxda marka haddii casarkii aad joogtana qoraxdii hadday wax ka muuqdaan intaasunbaa qoraxdii inay wada muuqata u dhigan inta muuqataa mar walba waxay ka dhigan tahay qoraxdii wada muuqata marka hadday wada muuqan lahayd dee casarku wuu joogi lahaa soo marka wax kamid ah uu muuqdana waa saas oo kale xaggana hadday wada muuqan lahayd salaadii subax miyay jiri lahayd ma joogto soo ma haddii wada muuqato haddii wax kamid ah uu muuqdana waa saas oo kale waktigii marka waa saas laakiin dahaba saynu ogsoonnahay waxaa lagu dhaqmaa taqwiimkan ama saacadaha inoogu qoran ama masaajidadaba ku dhegan kaa markaa ictimaadkiisu haddii cid lagu kalsoon yahay ay diyaarisay markii loo baahdo waa la iska ictimaadi karaya laakiin waa in jihada soo diyaarisay ee cidda waxaan soo diyaarisay ay tahay cid lagu kalsoonaan karayo sidoo kale haddii qofku uu tijaabiyey isaguyo uu tijaabiyu tijaabo ka qaadayo u arkay inuu saxan yahayna de iyada lafteedana markaa calaamad markaa qariino ahoo dhanigii gaalibkaa male badan qofkii gaadhsiin karta wuu yahay inta badan wax muranhiina iyo dooda kama taagna salaada subax ayaa waxoogaa qolyaha qaarkood kuwan farakiyiinta qaarkood ay muran ka keenaan salaada subax iyay muran qaarkood ka keenaan oo ay yidhaahdaan iskuma fadhiyaan waa dilaaca iyo iyo waqtigan adaanka ay qoreyso markaa saacaddu iskuma fadhiyaan ba qolyaha qaarkood yidhaahdo oo waa muran markaa falakiyiinta dhexdooda culamadii falag ayaa muran halkaas ay isku khilaafsan yihiin oo darajada salaadaas ama waagu uu ku dilaaco ayaa lagu muransan yahay marka waxaa iska fiican in wax waxoogaa laga yar dibdhigo salaada gelideeda iyo sunaysiga iyo in waxoogaa la yar dembigo ama xaggii soonka dhib ma laha oo de haddii markaa la afxidho qoladan muranka keentay waxay leeyihiin waa qadin baa ku jira bay leeyihin maaha uu akrinayaa ma laha waxay leeyihiin taqwiimku qad waxaa ku jira qadimaad baa ku jiro wuu qadimayaa bay leeyihiin wuu akrinayaa marka hadduu qadimayo dee soonkii dhib u keeni maayo oo halkaa markaad soonki ku xidhato dee qadimaadii ku dhibi mayso laakiin salaadii subax yaa laga yaabaa in markaa hadalkaasi uu markaa saameyn ku yeesho marka in waxoogaa la yar dib dhigo way iska fiican tahay haddii la hubsado oo taqwiim inuu toos u waafaqsan yahay la hubsadana de markaa waa la iskaga dhaqmi karaya fasl wa sharaa'iطu wujuubi الsalaati ثalaaثaةu أshyaءa alإslaamu wاlbuluugu wاlcaqlu wa sharaa'iطu wujuubi الsalaati salaada waajibnimadeeda shuruudaha ay leedahay alaaatu ashyaa waa saddex qodob saddexdaa qofkii laga helo ayaa salaadu ku waajibtaa alislaamu islaamnimadii walbuluuqu qaangaadhkii walcaqlu iyo garaadkii qofku waa inuu muslim yahay daanu muslim ahayn salaadii laga dalbi maayo duu gaalnimo u dhashay oo kaafir asliya uu yahay tuka la odhan maayo islaam baa la odhanaya islaam baa loogu yeerayaa salaadii loogu yeeri maayo ilaa horta islaamnimadii uu soo ajiyo hadduu soo islaamana salaadihii hore ka tegey soo qalee la odhan maayo qaangaarhkiibaa isaguna kamid oo qofki haddaanu qaangaadhin salaadu kumay waajibin laakiin ciddii ka mas-uulka ahayd ayaa waxaa ku waajibaysa hadduu toddoba jir gaadhay inay faraan oy amraan inuu salaadii tukado caqligi iyo garaadkiina waa saas oo kale qofkii haddaanu caqliba lahayn oo waalan yahay de qofkaa isagana salaadi ku waajibi mayso wa huwa xaddu takliifi buu yihi caqligu waa heerka takliifka qofka wax lagu kalifo takliifku wax weeye waa axkaamta sharcigu ee waajib waxyaalaha shareecadu ay waajibisay iyo waxyaalaha ay xarintay inay qofka qabtaan oo waxna xaaraan ka noqdaan waxna waajib ku noqdaan takliifka noocaasi wuxuu ku tacalluqaa garaadka oo qofka marka garaadkiisi uu buuxsamo garaadkiisii u ayaa markaa garaadkiibaa ku xidha di garaadkii uu layahay qofku uu waalan yahay mukalaf ma noqonayo oo amarkii sharcigu amarkii ilaahay ma qabanayo wey amarkii iyo nahyigii ma qabanaya hadii u garaadkii leeyahayna way qabanayaan amarkii iyo nahyigiiba laakiin waa inuu qaangaadhnimana u raacdo waxay yidhahdeen culammadu asalku waa waa waa garaadka qaangaadhka ma aha asalku waa garaadkiisu qofka inuu buuxsamo ilaan garaadkii wuu la korayaa ilmihii yaraay korayay caqligiisuna wuu korayaa oo wuu kobcayaa laakiin dee wakti aynu odhan karno markaas qofkan garaadkiisii buuxsamo qof qof qof walba intaynu qiimeynaan ohan karna hadduu garaadkaagii buuxsamay way adkaanaysaa sharcigu markaa wuxuu inoo sameeyey heer qaangaad la yidhaahdo oo qofkii laga soo qaadayo mar haddii waxaa laga helo inuu caqligiisii buuxsamay kol hadduu caqligiisii buuxsamayna axkaamtii sharciga laga doonay markaa qaangaadhku muxuu tusin u yahay calaamad in qofkani caqligiisii uu taam noqday oo uu hadda markaa waxa weyaan lala khitaabi karayo marka takliifkani waa khitaabka ilahi subxaana watacaala inuu la hadlo oo hadalka ilaahay caruurta kuma socdo iyo dadka waalwaalan qofkii aan caqliga lahayn kalaamkan ilaahay kuma wajahna cidda lala hadlayo ee shareecadu ay la hadashaa sideedaba waa dadka caqliga leh ee garaadkoodii abuurka ah ilaahay subxaanahu watacaala uu markaa u caafiyey ee aanay eefa kaga dhicin sidoo kale de waa u utaab noqday usoo buuxsamay heerkii markaa lala khitaabi karayay soo gaadhay marka waa xaddu takliif caqliga ayaynu u celin waxa laga yaba isweydiiso takliifku buluuqa iyo caqligu ka rakibnaayo sheekhu muxuu caqligo keliya u sheegay way nagaa sheegnayoo buluuqan laftiisu wuxuu waxa weeya taabic u yahay oo soo raaco uun u yahay caqliga oo aqliga asala faslu wasalawaat lmasnuunatu hamsun salaadihii sunnaha ahaa ee la akiday shan weeyi alciidaani labadii ciidood wlkusuufaani iyo labadii kusuuf kusuufu shamsigii dayaxmadoobaadki iyo qoraxmadoobaadkii walistisqaau iyo roobdoonti shantaas salaadood waa salaadaha la akidayo dee waa salaadaha ad aragtay ee jamac lagu oogayo salaadihii faralka ahaa loo ekeysiiyey marka waa salaado masnuunaada bu yii marka sheekhu wuxuu gala jeedaa yani waa kuwa markaa sunahood sunanimadoodu ay adag tahay oo faralkii ku dhow laakiin waajib ma aha wsunanu taabicatu lilfaraa'idi sabca casharata ragca suna sunayaashii faralka raacayay iyaguna waa toddoba iyo toban ragcadood ragcata alfajri subaxa labadii ragcadood ee ka horreynayey wa arbacun qabla duhri afartii duhur ka horeynayey wa rakcataani bacdahu labadii ka dambeynayey wa arbacun qabla alcasri afar ka horeynaya casarka wa rakcataani bacda almaqribi e, laba maqribka ka dambeynaya wa halaaثun bacda alcishaai saddex cishaa'iga ka dambeynaya yuutiru biwaaxidati minhuna oo mid kamida ah oo adiga arkayo wuxuu ku daray sumayaashii faralka raacayay culamada madhabku labada dariiqaba way maraan qaarkoodoo sunayaashaa faralka raacayo witriga ku dara iyo qaarkood oo yidhaahdo witrigu waa sunno mustaqila oo gaar u taagan oo aan rawaatibta ka mid ahayn waana sida minhaajku uu maray kitaabka manhajka ee sheekhulislaam zakariya uu minhaaj ka soo gaabiyeyna wuxuu maray isagu witrigu inuu rawaatibta ka yahay waana sidan hadda abushujaaca aynu ku hayno waa in witriguba uu rawaatibta ka yahay salaadahan faralka a raacayso markaa rawaatibtii cishaa'iga yaa waxaa ka ah, labadii ragcadood ay ka dambeynayad garanaysa iyo witrigii ay ugu yar tahay ragcadi ugu yar tahay koob iyo tobanna ay ugu badan yihiin marka haddii waa salaad mustaqila la yidhaahda iyo haddii la yidhahdo cishaaiguu taabicu yahayba witrigu waa sunne muakada oo la adkeeyey madaahibta qaarkoodna ay waajibiyeenba qofka muslimkaana aanay habboonayn marnaba inuu ka tago hadduu ka tagana inuu qalleeyo sunayaashan kale oo dhan waa ka adag yahay hadday ragcatayfajr noqotay hadday arbaan qabla duhr noqotay ilaa akhirihi iyagana intooda la adkeeyey waa toban witriga kuwan ka soo haray laftooda way sii kala adag yihiine tobanbaa ugu adag labadaa subaxa ka horeeya iyo laba duur ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo laba magribka ka dambeeya tobankaasaa ugu adag laba du subaxa ka horeeya iyo laba duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya iyo laba maqribka ka dambeeya iyo laba cishaay ka dambeeya tobankaasi ayaa ugu adag waxaa ku soo xigaya markaa labada kale ee duurka laga horeysiinayo iyo afartan casarka laga horeysiinayo iyo sidoo kale maqribka laftiisa in laba laga horeysiiyo waa kuwan markii lagu ishaareen wuxuu wa halaaثu nawaafila muakadaatu nawaafil sheekhu waad arkaysaayo ciidaynkiiyo kusufankii istisqaagii sunan buu ka cabiray rawaatibtiina sunan buu ka cabiray marka wuxuu doonaya inuu yidhaahdo kuwaasi si gaaray usii akidan yihiin oo kuwan sunno la yidhi nawcan maa salaadii markaa faralka ahayd kuwa ku soo xiga ayay sunna u isticmaalayaan kuwa kasii dambeeyana naafilo haddaba nawaafishii iyaga laftooda kuwaa ka darajo hooseeyey iyaga laftooda saddex kamidii ah way akidan yihiin buu yidhi wa halaaثu nawaafila saddex sunayaashii kuwaa ka dambeeyey muakadaatun iyaga laftoodu waa kuwa la adkeeyey salaat leyli salaatuleilkii salaatuleil maxaa la yidhaahdaa sida asalkaa waa salaad kastoo salaaddii cishaay ka dambaysa waa salaatuleil xataa labadii ragcadood raatibada ahaa cishaayiga waa salaatulleil witrigii waa salaatulleil nafligii mulaq ahaa waa salaatulleil salaatuleilku markaa isagu tira male cishaayi laba ragcadood way ka dambeeyen waanu sheegnay witrina uu ka dambeeyo koob iyo toban ragcadood baa ugu badan witriga ragcadina way ugu yartahay tahay salaatuleil kale oo nafliya baa iska jiraya oon isagu cadad iyo xasri lahayna qofba intuu doona uu ka dhiganayo waxaase fiican qofku inuu caado yeesho inuu caado yeesho oo uu joogteeyo yaa wanaagsan sidii nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam uu lahaa axab اlcamali ilى اllahi ama axab acmaali اllahi adwamuha wain qala acmaasha ka ilahay ugu jecel yahay waa ka qofku uu joogteeyo haba yaraada marka hadduu qofku habeenna boqol ragcadood tukado habeenna kiciba waayo de markaa waxa weeye wixiisu markaa wax kala dhantaalan buu noqonaya saddex ragcadood qofku uu laazimo iyaa ka wanaagsanaanay salaatuleilkaasi markaa waa ta koobaad wa salaatu duxaa iyo salaadii duxada ee barqada oo iyaduna waqtigeedu uu ka bilaabmaya marka qoraxdu intay soo baxdo in waran leeg ay kor u kacdo ilaa iyo ay markaa waxa weeye waktiga istiwaaga qoraxdu ay gaadhaysa intaasoo dhan waktigeedu wuu jiraa iyaduna waa muakadi qofku ha ku dadaalo laba ragcadood baa u yar sideed baana u badan laba ragcadood baa u yar sideed baana u badan wa salaatu taraawiix salaadii taraawiixda ayaa iyaduna waxay tahay salaad muakada waa nafli oo raatibadaa ka fadli badan madhabka marka markaa wax lagu socdo oo ka horeysa hase ahaatee iyaduna waa sunno la akidayoo bisha ramadaan ayuunbaa iyada la jideeyaa markii cishaa'iga la tukado in la tukado labaatan ragcadood salaadda taraawiixdu waa labaatan ragcadood waa sunnadii muslimiinta sunnadii muslimiintu ay afar iyo toban qarni soo tukanayeen labaatankaa ragcadood bay ahay laakiin waktigeennan unbay dhacday in labaatankii koob iyo toban lagu soo ururiyo waxaa la khilaafay muslimiintu afar iyo toban qarni wixii ay soo wadeen waxaad mooddaa in markaa lagu xukumayo in muslimiintu afar iyo tobankaa qarni ay lunsanaayeen marka waa arrin halisteeda leh xadiiska hadda koob iyo tobanka loo qaatayna xadiid intaaba culammadu ay arkayeen buu ahaa mid caaridaya arrintanna muu ahayn muslimiintu bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi meel kastoy joogaan labaatankaasay ka tukanayeen xaramaynkana waad haysaanoo ilaa iyo imika sanadkan u dambeeyeyoo xanuunkan dee waxa wey lagu marmarsiyooda ee cibaadaadkii wax badan loo loogu ciyaaray uun daraaddii mooyaan looga hadhayoo koob iyo toban looga dhigay laakiin wax markaa laga yaqaanay may ahayn oo ilaa sanadkii dhawaa rabadaantan wiii ka horeeyey labaatankaasunbaa xaramaynkana laga tukan jiray markaa salaada taraawiixdana dee sunada muslimiinta in iyadana sideedii loogu dadaalo oo sideedii loo adkeeyo oo sidaa muslimiintu ay ahaan jireen camalkaa muslimiinta ee waxa weeye naqlu lkaafa can ilkaafa baa la yidhaahdaa waxa noocaas oo kale ah kaafadii yani muslimiintii oo dhan oo culamiya caamaba leh muslimiintii oo dhan oo culamiya caamaba leh yaa sidaa u waday cid inkiraysayna aanay jirin naqligaasi markaa isagaa ka xoog roon oo ka awood badan xadiid iyo laba xadiid oo aaxaada oo laga yaabo dilaaladooda in si kalaba loo fasiro culammadan markaa taraawiixdu waa labaatan ragcadood lihinaa xadiidkaa koob iyo tobanka ragcadood sheegaya maba diidana way iswaafajinayaanoo kaasi witriguu ka hadlayaabay leeyihiinba cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu baa labaatankan inuu jideeyey sanadkeedu saxiix yahay oo uu sugan yahay culamadii islaamkee ka dambeeyey na saasunbay ku socdeen wax labaatanka ka badiya mooyaane waxaa laga yareeyay yidhaahba maynaan arag imaam maalik yaaba isagu qaba lix iyo soddon ha la tukado shaaficiyaduna waxay yidhahdeen reer madiina lix iyo soddonkaa tukanaye laakiin dhul caalamka intiisa kale waxay tukanayaan labaatan markaa salaada taraawiixda in sideedii loo wado oo sunnada muslimiinta aan shubho hal mar la keenay ama xadiis la keeno weligii la arki jiray oo aan ahayn wax markaa waxa weeyaan meel laga soo saaray uu ku qarsoonaa in looga tago arrin markaa saxa maaha arrin qalada weyn fasl wa sharaa'iط الصalaati qabla اdukhuuli fiiha khamsaة ashyaaa wa sharaa'iط الصalaati salaada shuruudaheedu qabla اdukhuuli fiiha inta aan la gelin shuruudaha la doonayo si salaadii u asaxdo khamsatu ashyaa shan arrimood weyn طahaaraة الأعضaaءi min alxadaثi والnajasi xubnuhu inay daahir ka noqdaan xadadka wayse jabki iyo maydhigii waajibayey والnajasi iyo nijaastii طahaarada labadeedii nooc طahaaraة الkhabaث iyo طahaaraة الxadaث labadiiba waa in xubnihii ay daahir ka yihiin qofka tukanaya xubnihiisi wa satrulcawrati cawrada asturkeedii ayaa isaguna in salaada intaan la gelin da la yimaado ay tahay bilibaasin aahirin salaada waaa lagu cawrada waxaa lagu asturayaana waa inuu yahay dhar daahira oo dhar nijaasa haddaad ku asturto de waxba salaadii ku asixi mayso nijaasadaasaa salaadii diidaysa inay ku asaxdo wlwuquufu calaa makaanin aahirin inuu qofku dul taagan yahay oo uu ku tukanayo meel daahira oo meelaha xubnihiisu ay taabanayaan marka uu sujuudo iyo markuu taagan yahayba inta jirkiisu uu taabanayo iyo dharkiisu meelaha ay taabanayaanba waa inuu yahay waa inay yihiin meelo aahira wاlcilmu bdukuuli اlwaqti qofku waa inuu ogaado ama uu maleeyo isagoo wax daliishanaya in waktigii soo galay waa inuu qofku maleeyo uu ogaado in waktigii soo galay ogaadoba yaqiinsado kaasi hadal male sidoo kale inuu maleeyo inuu waktigii soo galay ayaa iyaduna ku filano laakiin kaa malaynaya inuu iska maleeyo un la yeeli maaye dee waa inuu wax daliishado intuu wax qiyaasay oo waxyaala daliishaday dabeetana uu yidhi waxay u badan tahay waktigii salaada in la gaadhay dabeetana sidaa salaaddii ku tukaday haddii salaadaasi waktigeedii ay dhacday iyaduna way u asaxday laakiin uu iska galo in isagoon garanayn waktigii in la gaadhiyo in kale kadibna ay caddaatay in la gaadhay uu tukanayay ay sax ahayd waktigan uu tukaday waktigii salaada loogu talagalay ay ahayd waxaa laleeyahay salaadu umay asixin waayo shardigana laga waayay isagu mana oga in waktigii salaaduu soo galay intuu ijtihaaday u dadaal bixiyeyna malihiisu umuu badanin in waktigii salaada la gaari marka kaa iska galay salaad salaadi uma ansaxayso salaad ma laha hadduu doono haba waktigii salaaduba ha joogay wa istiqbaalu lqibla qibladii inuu xaggeedii u jihaysto xaggii qiblada inuu u jihaysto oo u tukado ayaa iyaduna shardiya wayajuusu waxa bannaan tarku listiqbaal qiblada ujeedsiga loo jeedsanayo in laga tago fi xaalatayni laba goor fii shiddati alkhawf marka cabsi darani ay jirto wa fi naafilati fi safari cala araaxila wa fi naafilati iyo salaadii sunnaha ahayd fi safari markii safar lagu jiro cala araaxilati oo hasha dusheeda lagu tukanayo qiblada ujeedsigii loo jeedsanayey laba goor baa laga tegi karaa buuri sheeku xaaladda koobaad haddii cabsi darani ay jirto oo qofkii cabsigi ku timaado oo naftiisii u baqo wuxuu ka baqayaa wuxuu doona ha noqdo ama cadow ha noqdo dad ah ama dugaagba ha noqdo bahal ama daadba ha noqdo hadduu cabsado qofkii waxaa loo ogol yahay isagoo cararaya oo baxsanaya haddii cararkaasi uu bannaan yahay weeyaan oonay furaynimo zaaida ahayn oo shareecadu aanay ogolayn furaynimo aanay shareecadu ogolayn hadday tahay kaasi salaadaa uu tukanaya isagoo ordaya salaad ilaahay ugama dhigayo haddii nin gaaliyo isagu ay isqabtaan oo uu deetana ka ba uu ka cararu ka baxsado sharcigu ma ogolan kara hal ninoo gaala inaad u cararto lama ogola inaad u jirib dhigtaa la doonaya xataa hadday laba yihiin inaad iska celisood u jilib dhigto ayaa la doonaya wixii laba ka badan baad ka carari karaysa laakin de waa inaad iyaga laftooda isku hubtihiin de adigoo ulasita iyaguna rasaasitaan u jilib dhig lagu oran maayo ina doontaa insha allahu taala kutubta dambe baabuljihaad kitaab iljihaad markaynu marayno waa inoo iman doonta culamadu iyagaaba sheegi doona marka laakiin hadii gaalo badan ay tahay ama qof muslinaba uu yahay muslin hadduu isagu soo weeraro inaad ka cararto shareecadu way ogosha waxba muslinka inaad u jirib dhigto diintu kuma farayso way kuu banaysay laakiin laguma farayo way kala duwan tahay waa laguu baneeyey iyo waa lagu farayaabaa kala duwan markaa muslimkii inaad iskaga cararto iyadu way kuu banaan tahay salaadiina iska wadan adigoo salaaddii ku jira hadduu seef kugula soo cararo wax kugula soo cararo waad isa sii dayn salaadana waad wadi caadi wey bal waxaa lamida ah bay yidhaahdaa hadduu qofku xoolihiisii u baqo ama kabihiiba laga qaato maalan isagoo salaaddii ku jira inuu ka daba cararo u kala soo haro salaaddii kaga buri mayso qibladiiba haka jeedsadee hadduu doona qibladiiba haka jeedsadee salaaddii sidaa kaga buri mayso maxaa yeeley xoolihiisii buu u cabsaday xaaladda labaad qiblada in laga jeedsada la wa fi naafila qofkii hadduu sumaysanayo safarna uu ku jiro qofkii oo musaafirah hadduu inuu sunaysto u baahdo la odhan maayo deg oo waxa weeyaan qibladii u jeedso de markaa waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo dee wakti baa igu socdee haddaan waxba sunaysan maaye waan iska sii soconay faralkuun baan la iman markaa si sunihii loogu furo cibaadaduna ay ugu furnaatay ila qofka muslimka cibaadada kama maarmo qofka muslimkai cibaadada kama maarmo sidanuu cuntada iyo raashinka iyo sahayda ugu baahan yahay ayuu cibaadadii iyo ilaahay subxaana watacaala dikrigiisa iyo xuskiina ugu baahan yahay salaadiina dee waxaba weeyaan waa waa arrin aada iyo aada u weyn oo de dikrigii ilaahay baa ka buuxa marka waa loo jideeyey waxaa la salaadii sunaha waad wadi kartaa adigoo xaggii u socday u socda adoo gaarigaagii iska wata oo dhankii aad u jeeday ee safarkaagu ahaa usii jeeda iyaad tukanaysaa salaaddii sunnaha ahayd oo ay ku banaanta cala raaxilati buu yidhi markaa hasha dusheedii inuu qofku marka raaxilad iyo hal saaran yahay khasab maaha madhabka shaaficiyada waynagii horena xaflaynaynu ku aragnay safiinihiie raakiban aw maashiyan xataa haddaad lugaynayso kol haddaad safar tahay lugeeba doonto waad iska sunaysanaysaa adiga oo lugaynaya oo xaggii magaaladii aad u socotay ama dhulkii aad u socotay uu kaa xigay adigoo isaga socda iyaad salaadii sunaha ahaydna wadaysa haddii markaa aad fuushan tahay gaadiid dhinaca aad u socoto baa kuu qiblaah kolkaad rukuucaysana waad ishaari sujuuddiina waa saas oo kale haddaad laakiin lugaynayso inta aad socoto xaggaa aad u jeedo ayaa kuu qiblo ah. laakiin marka aad rukuucayso iyo markaad sujuudayso iyo markaad xidhanayso iyo fadhigii u dhaxeeyey labada sujuudood intaa waa inaad xagga qiblada ujeedo oo rukuucdiisii caadi aad ula imaan qibladana waad ujeed markaad salaada xidhanayso adoo qiblada ujeeda iyaad xidhan markaasaad socon markaad rukuucaysana qibladaad u jeedsano aad u rukuuci samic allah liman xamida markaad tiraana waxoogaa baad iska sii tallaabayn kolkay haddana sujuuddii noqoto ayaad qibladii u jeedsanoo aad xaggii qiblada u sujuudi haddana waad fadhiisan markaasaad haddana sujuuddii labaad xaggii qiblada ula iman haddana markaa waad socon atixiyaadkiina adigoo iska socda ayaad markaa akri faslu wa arkaanu salaati hamaaniyata cashara ruknan halkan wuxuu ka gelayaa salaada arkaanteedii waa sideed iyo toban rugni buu yihi anniyatu niyadii salaaddii dee waa inuu niyeeyo niye la-aan salaadi asixi mayso waalqiyaamu maca alqudra inuu qofku sarajoog ku tukado haduu awood leeyahay waa salaaddii faralka ahayd markaa iyadu salaaddii faralka ahayd qofkii karayey waa inuu sarajoog ku tukado amaa salaadii sunaha ahayd qofku isagoo karayu fadhi ku tukan kara wa takbiirat lixraam takbiirtii salaada lagu xidhanaya allahu akbarti ayaa iyaduna rukniya wa qiraa'at lfaatixa faatixada akriskii la aqriyayey ayaa yaduna rukniya wa bismi illaahi araxmaani araxiimi aayatu minha bismi illaahi araxmaani raxiimtuna waa aayad faatixada ka mid a ah. saa qofku ka tago dee salaadii u hadduu ka taga ba hadduu hoos udhiga maaha hadduu hoos udhigo alxamdu lilahi rabbi alcalamin tu ina maqashiiyo bismi illahi raxmaan raxiimtana uu hoos u yidhaahdo way u asaxaysaa salaadu laakiin haddaanu akriinba ee alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu ka bilaabay akriskii salaadii u asixi mayso wاrukuucu rukuucdii baa rukniya wاطma'niinatu fiihi rukuucdii in lagu xasilo ayaa rukniya wاlictidaalu ka soo kiciddii rukuucda laga soo kacayay qumaati loo istaagayey ayaa iyaduna rukni ah ictidaalku waa inuu qofkii qumaati noqdo qof toosan hadda marku so marki hore uu qallocsano wuu rukuucay qof wararo ayuu ahaa markaa markuu istaagay muctadil buu noqday qof markaasi markaa waa weeyaan qumaatiya utaagay hadduu fadhi ku tukanayna waa inu fadhigii kusoo noqdo wاطma'niinatu fiihi ictidaalkaana in lagu xasilo wasujuudu sujuudiiba iyaduna rukniya wاطma'niinatu fiihi sujuudiina haddana lagu xasilo ayaa iyaduna rukniya wاljuluusu bayna sajdatayni fadhigii labada sujuudood udhaxeeyey ayaa isaguna rukniya wاطma'niinatu fiihi ku xasilidii lagu xasilayeyna rukni kale weeyi waljuluusu lakhiiru fadhigii dambe ee atixiyaadka loo fadhiisanayey watashahudu fiihi iyo atixiyaadka akrintii la akriyay ataxiyaatu iyo wsalaatu cala nabiyi sala la alay slam fiihi isla fadhiga ah, in nebigana lagu saliya ataxiyaadka kadib iyo watasliimat lulaa salaamtii hore assalaamu alaykum tii hore intaasiba iyaguna wada arkaan weyn wa niyat lkhuruuji min asalaati salaada oo laga baxo in la niyoodo ayaa iyaduna rukniya buu yihi fi axad lqowleyn migu jiri fii qawlin baa qaarqurayaan soo maha yani qawl marka lagu socdo ayaa niyatulkhuruujkani markaad salaadii ka baxayso assalaamu calaykum markaad leedahay inaad niyooto inaad salaadii ka baxayso si aan assalaamu calaykum taadu hadal u noqon ila adigoo salaaddii ku jira assalaamu calaykum waa maxay waa nabadgelyo dushiina ha ahaato yaad la hadlaysaa dee dadkan kula jooge muslim iyo insi iyo jimbalehe muslimkaa iyo malaa'igba ciddan kula joogta ee ins iyo jin iyo malaaig muslimaba ins iyo jin muslima iyo malaaig bale iyaad salaamaysaa markaa cid aan ilaahay ahayn baad la hadashay sooma salaada dhexdeedana ilaahay mooyaane cid kale in lala hadlo dee lama ogolayn nebiga ayuunbaa lala hadlayo assalaamu calayka ayuha nabiyu laakiin cid kale lama ogolayn haddii markaad assalaamu calaykum leedahay si aan wixii hadal dad oo salaadii dhexdeeda dhacay aanu kaaga noqonin waa inaad niyooto inaad salaadii ka baxayso laakiin madhabka waxaa u muctamada inaanay waxba taasi rukni ahayn ee ay kugu filan tahay markii horeed salaada gelaysayba dee afcaasha salaadoo dhan baad niyootay maxaana ka mid ahaa assalaamu calaykum taa ka mid ahay sidaa daraaddeed waxba inaad qalbiga kusoo xaadiriso inaad salaadii ka baxayso markaad assalaamu calaykum leedahay waxba waajib maa laakiin waa sunno way fiican tahay wniy kruuji min asalaati fi qawli wey markaynu qowl ku socono lakin sida muctamadkaa rukni ma aha wa tartiib arkaani arkaantii in loo tartiibiyo calaa maa dakarnaahu qaabka aynu sheegnay qaabkaa in loo kala tartiibiyo arkaantii oo sidaa loo kala dambaysiiyo ayaa iyaduna rukni kale ah sideed iyo toban markaa arkaantii ka dhiga adiga arkaya de waa arkaantii aynu soo naqaanay kutubti hore kuso arki jirnay wune qaarna saddex qaarna toddobiyo ku sheegaye sheekuna sideed iyo toban buu ku sheegay waxba mushkilad ma laha oo umaniinadii unbuu soo celceliyey rukuucdii umaniin usheegay ictidaalkii umaniin usheegay sujuuddii umaniin usheegay juluuskii umaniin usheegay soo ma qaarkoodna marka maxay samaynayaan intaasun bay isku celinayaan afarta umaniino iyo maxay ka soo qaadayaan hal umaniinatu fi jamii arkaan deetana saddex baa go-aya saddexdaasi markay ka nool han iyo toban han iyo tobankiina waxaad ka saartaa deetana niyat lkhuruuji min asala afar iyo tobankaa markaa wa sunanuhaa qabla dukuuli fiiha shay-aan sunayaasha ay salaadu leedahay inta aan la gelin salaadii sunayaal ka horeeyey ayaa jira markaa sunayaashaasi shay waa laba arimood kow aladaan waliqaamatu adankii iyo iyo iqaamadii aqiimkii qof kasta oo tukanaya oo rag ihi inuu addimo hadduu keligii tukanayo hadday jamc ku tukanayaana in jamaacadaa ah qof u adimo meel kasta lagu tukanayo guri ha noqoto masaajid ha noqoto suuq ha noqoto banaan ha noqoto qofku keligii ha noqdo jamac ha noqdo salaad kastoo la tukanayo oo farala in loo adimo oo qofkii hataa guriga ku tukanayay inuu addimo haddana u aqiimo saa ku tukada iyaga adaanka loo sunayn maayo aqiimkunbaa loo sunayn iyaga laftooda oo inay aqiimaan iyaga laftooda ataa keliga tukanayso tii keliga tukanaysa inay aqiimto allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilah ashhadu an amad rasullah loo sunaynaya raggiina waa saas xataa qofkii masaajidkoo la yimid ee xaggaa dambe ku xidhanayay wuu addimayaa wuu aqiimaya wuu addimayaayo wuu aqiimaya salaadiisu waa dimanaya waa aqiimanaya waxaa la yihi di jamcii dee kala kacay ay tashwiish keenayso kor codka u qaadi maaye ayar buu adibiyo isaga ayaa ismaqashiinoo waxaan dadkii tashwiish ku keenaynin hadduu mikrofoonkii qabsado dee waxaa la odhanayaa maxaa talo soo kordhay soo maa markaasi gaaraho isagun maaragta ismaqashiinayo iyo ciddaa aan tashwiishka aan ku keenaynin ayuunbuu adibi kadibna wuu aqiimi marka labadaasi sunne waa laba sunno oo ka horeeya salaadii waana inay labaduba waktiga dhexdiisa dhacaan oo adaankii iqaamadii labadiiba qofku wuxuu la iman iyadoo de waxa weeyaan salaadii waktigeedii la gaadhay wa bacda dukuuli fiiha markii salaada la galana sunayaasheedu shay-aani waa laba sunayaasha ad adag waa kuwa abcaada loo yaqaano atashahud اawl waa ataxiyaadkii hore iyo wlqunuutu qunuudkii fi subxi salaada subax la qunuudayey wa fi lwitri witrigana la qunuudayey fi nisfi thaani qayb uska dambe ee min shahri ramadaan bisha ramadaan qaybtee dambe habeenka lixiyo tobnaad laga bilaabo ilaa bishu ka dhammaanayso witriga in la qunuudo sanadki intiisa kale la qunuudi maayo salaada subaxna markastaba in la qunuudo salaadaas subaxna loo qunuudo ayaa iyaduna rukni ayaa ayaa sunno ah labadaas sunnana waa laba sunno oo ad adagoo abcaad bay shaaficiyadu u yaqaanaano horena waynu ugu saareen safiinihii hadii qofku uu ka tago inuu markaa sujuudu sahwi ku kabo ayaa markaa ku yahay hada wsala اllah waslm alى nabiyina mxamed wallah aclam